biاllaah walxamdu lilaah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacd cashiirkan hadilkii boqol toban iyo sideed wey wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim qismigii shanaad baynu maraynay baabulmucaamalaad waxaynu joognay waqaf waxaynu maraynay kayfiyatu kitaabati lwaqfi waqafka dhigitaankiisa dhigitaankaas afkiisii wixii tacaamul ehemaaliya in la dhigo wey marka marka waqafka la samaynayo qorid buu u baahan yahay raqmi amsa kayfiyatu kitaabati lwaqf waqafka dhigitaankiisa habkeedii hada maclum bacda albasmala ebaweyne bisinkiisa bisinkaas ka gadaan waxamdilaahi eebbaweyne mahadiisa mahadda ka gadaasha halaa koraay ashhadda wuxuu markhaati geliyey fulaanun fulaan baa wuxuu markhaati geliyey annahu fulaan waqafa inuu joojiyey waxabasa inuu reebay waabadda inuu abad yeelay maa sayatii dikruhu waxaan xudkiisa iman doono inuu joojiyo xabisay oo weliba ugu abadiya joogto ka dhigay buu naftiisa markhaati geliyey markhaati buu ninkan u yeedhay isagaa markhaatiga u yeertay wuxuu ugu yeertay markhaatiga inuu markhaati geliyo in ama ceelkiisii ama beertiisii ama gurigiisii inuu waqfay oo naftiisii ka reebay hawshaana hawl joogtaa uu ka dhigay ayuu ninkaa naftiisa markhaati u sameeyo ashhada fulaanun hebel wuxuu markhaati geliyey annahu isaga hebela inuu waqafa joojiyey oo waxabasa reebay oo wa abadda joogteeyey oo wa abadda joogteeyey maa waca uusayati dikruhu sheegidiisu iman doonto aljaari shaygaan dareerayo bacda daalika intaa ka gadaal fii yadihi gacantiisa gudaheeda iyo wa milkihi isaga hanashadiisa iyo wa tasarufihi isaga maamulkiisa iyo wa ciyaadatihi koobidiisa waاkhtisaasihi isaga la gaar noqoshadiisa ilaa xiina waqti laga gaaro xuduuri hada alwaqf waqafkan hadda aan sheegayno marka waqkiisa ka soo fulay intii laga gaaro inuu waxa isaga lahaa oo gacantiisa ku jiray ayuu ninkan markhaati u sameeyey aljaari sheegaan dareera bacda daalika intaa kadib fii yadihi gacantiisa iyo wa milkihi hanashadiisa iyo wa tasarufihi maamulkiisa iyo waciyaasatihi koofidiisa iyo wakhtisaasihi la gaar noqoshadiisii ilaa xiina suduuri haada alwaqf waqafkan oo kale soo fulidiisa waktigeedii intii laga gaaro wathaabiti ee sugnaaday lahu isaga u sugnaaday ninkan wax waqfay ayaa shaygaan la waqfay uu u sugnaaday bixujatin buu ugu sugnaaday warqadu xujadan uu ku sheegayo waa warqadii dhulka ama meesha uu ku lahaa taasaa xujo layihi sabra loogadii warqada dhulkan aad ku lahay amaad beertaan ku lahay amaad ceelkaan ku lahay amaad daartan ku lahay taasaa xujo la yiha kolka dhulkii uu xujadan u haytees lahaa ayuu ninkan waqfu xabisoo naftiisa ka reebay bixujatin waa warqad rasmi ah raqmuhaa xujada raqamkeedii kadaa waa saas kolka dhulkan isagee u waqfay isaga marka hore siduu ku milkiyey ayaa haddana warka lagu daraya waalmunjaru shaygaan jiidmay ilayhi ila alwaaqifi ninkan wax waqfay usoo jiidmo bilirfi bisababi ilirfi dhaxal sababtiisu ugu soo jiidmay oo min waalidihii adoogiiska dhaxlay waxaa markaasna la xusay meertaan ama ceelkan ama gurigan uu ninkan waqfay asaga naftiisa asal inuu dhaxal adoo ku helay adoogiisu ka dhacday wey walmunjaru shaygan jiidmay ilayhi ila alwaaqifi midkan waxa waqfay u soo jiidmay biirsi bisababi irsi dhaxal sababtiisna uu ugu soo jiidmay min waalidihi adoogiiska dhaxlay wadaalika shaygan la waqfay ninkan horena dhaxalka ugu yimid waxaa weeye jaamiiculmaxduud shaygan la xadeeyey dhammaantiisa bikadaa lagu xadeeyey markaasuu tilmaamayaa beer hadduu aha ceel hadduu ahaa guri hadduu ahaa soodimihiisa mariya akciga galbeed yaa kiciga koonfur yaa kiciga waqooyi yaa kiciga intaa mitir buu yahay markaa xuduuddii buu sheegaya wadaalika arrinkaasna jamiiculmaxaduud ka la xadeeyey dhammaantii bikada tilmaantaas lagu xadeeyey waqfan ayuu waqfay saxiixan fayow sharciyan diinta waafaqsan waxabsan reebid sariixan ad marciyan la ilaaliyey yuu waqfay waqafa waa uu waqfay waqfan joojin saxiixan fayow sharciyan diinta waafaqsan uxabsan reebid sariixan cad marciyan la ilaaliyo an laa yubaacu la gadaynin walaa yuuhabu aan la hibaynaynin walaa yuurasu aan la dhexlaynin walaa yurhanu aan rahan loo bixinaynin walaa yumlaku aanan dibdamba loo hananayn walaa yustabdal aan la bedeli karin ilaa bimidlihi waqaf isaga lamida in lagu bedela maahaane idan cadamad goortay eber noqotaan la bedeli karaa manaaficuhu dheeftiisa bimaxalihi isaga maxalkiisa mubtariyan isagoo ninkan jarinayo fiihi fi lwaqf waqafkan uu sameeyey rida llaahi tacaala eebba weyne raalinimadiisa ayuu ku jarinayey ee ninkan waxaan u waqfay dan kaloos ka lahaa ma jirin sidaasaa loo qoray waqafa waqfan joojin buu joojiyey saxiixan fayow sharciyan diinta loo nisbeeyo waafaqsan iyo waxabsan reebid sariixan cad marciyan la ilaaliyey aan laa yubaacu dib dambe loo gaday walaa yuuhabu aan mar labaad la bixinayn walaa yuurasu aan la dhaclaynin walaa yurhanu aan la rahmaynin walaa yumlaku aan la hananaynin walaa yustabdalu aan lagu bedelaynin ilaa bimidli isaga mid lamida maahaan oo markaa la bedelayo nafteeda idan cadamad hadday baaba-doo dhammaato wey manaaficuhu dheeftiisa ay bimaxalihi booskiisa ku dhammaato mubtakiyan isagoo jarinaya fiihi fi lwaqfi waqafkan gudihii khimallah eebba weyne raalinimadiisa tacaalaa korahaye wamutabican isagoo ku raacay fiihi waqafka tacdiima xurumaatiillah eebba weyne wixii uu xurumo u yeelay bannayntiisii wa mutabican isagoo raacayo fiihi waqafkaa wuxuu ku raacay tacdiima xurumaatiillah eebba weyne xurmayaalkiisa xurmayaalkaas weyneyntooda laa yubdiluhu waqafkan ma burin karo taqaadumu dahrin waqtiga horumaridiisa oo haddii wax badan uu joogo oo waqtiyaal badan la dhaafo buri maayo weligii sida unbuu ahaanaya laa yubdiluhu waqafkii ma buriyo taqaadumu daari zamanka horumaridiisa walaa yuhinuhu mana daciifiyo ikhtilaafu casrin waktiga kala duwnaantiisa daciifin mayso sidan unbuu iska ahaanaya dabeecadii waqafka wey walaa yuhinuhu ma daciifinayo ikhtilaafu casrin wakti kala duwnaantii kulama mar kasta u mara calayhi korkiisa zamaanun hadduu maro akadahu zamankii maray baa sii adkaynaya jilci maayo kulamaa markastoo mara uu maro calayhi cala alwaqfi waqafkan korkiisa zamaanun wakti haddii uu maro akadahu waktigii maray ayaa waqafkii sii adkeeya wa kulamaa mar kasta uu ataa yimaado calayhi waqafka korkii casrun wakti hadduu yimaado awharahu waktigii waa muujinaya waadbatahu waktigii baa sugayo oo wakti dheeraaday waqaf wax ka hadlayn maayo wa kulamaa markastoo ataa u yimaado calayhi waqafkii korkiisii casru wakti hadduu yimaado abharahu waktigii yimid baa muujinaya waadbatahu waktigii baa sugaya ansha alwaaqif ninka waxa oofay fulaanuna hebel ajra allahu allaha ajirsiiyo alkhayra khayr allaha ku dareeriyo calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooda khayr allaha ku dareeriye waqfahu waqafkiisii sheegaan ayuu bilaabay haadaa kana calaa kada taasuu ku bilaabay oo warbixinta siduu wax u waqfay iyo hawshuu ku talagalay ayaa intaa la sheegaya anshaa ah, waxaa waqafkan bilaabay alwaaqifu ninkii waqfay ee fulaanin hebel ahaabaa bilaabay ajra allaahu eebba weynaha dareeriyo alkhayra wanaag calaa yadayhi labadiisa gacmood kodkooda allaha ku dareeriye waqfahu waqfa haada shay shaygaan oo kana waqfidiisii ayuu bilaabay haadaa midkana dhulkaana meertaana jaartaana masalan ahlaakadaasaas korkeeduu ku bilaabay kolka marka waqafkii la waqfo sidaana loo qoro ayaa waqafku naadir u baahan yahay naadir qof ilaaliyo qof ilaaliya ama kii wax waqfay ha noqdo ama ku kalaba ha noqde qof xilkii la saaro oo mas-uul ka noqdo oo ilaaliyaa loo baahan yahay waa kantiina calaa ana annaadira kan ilaalinaya shardinteed fii hada alwaqfi waqaf kano kana ilaalinaya waalmutawali qofka gacanta ku qabanaya calayhi waqaf kaan ku qabanaya yabda inuu bilaabayo min rayci lwaqfi waqafka dheeftiisii bicimaaratihi xamiiritaankiisa wixii dheefee ka yimaad wixii la waqfaa marka hore lagu xamiraya oo aalkii iyo beertii iyo gurigii la wafay iyagaa hortooda la hagaajinaya wa tarmiimihi tarmiimi lwaqfi kii la waqfay nuujintiisa iyo adkayntiisa wa islaaxihi islaaxi ilwaqfi kii la waqfay hagaajintiisii maxaa loo yeelaya liibqaa'i caynihi cayntiisii inay baaqi noqoto liibqaa'i caynihi cayntiisii baaqi yeelidiisa iyo wa taxsiili qaradi waaqifihi kii waqfay dantuu kalaha inay xasushay gacan gasho wanuwi khallatihi iyo dheeftiisii inay badato wamaa kii fadala hara bacda daalika intaa kadib wixii hara yasrifuhu kii naadirka ahaabaa iilaya limasaarifihi meelihii u in la yiri almucayanaati ee markii hore loo magacaabay aclaahu kor lagu soo sheegay wahiyo kada saasuna yeelaya saasaa loo qorayaa naadirkiina oo ninka ilaalinaya baa shaygii ilaalinaya marka horena waxa la waqfay ayaa la wanaajinaya marka dambana dheertii ka timaada isaga markii lagu wanaajiyo wixii ka harana ninka waqfay meelihii uu ugu talagalay iyo jihadu u dardaarmay ma dalabatulcilmigu u dardaarmay ma agoontu u dardaarmay ma masaakiintu u dardaarmay ma armaladii iyo haweenkan la qabin buu u dardaarmay qoladii uu u dardaarmay qoladiibaa loo duwayo halaa shardigeeda ana naadir kan ilaalinaya fii hada alwaqfi waqafkan oo kale kan ilaalinaya waalmutawali ka gacanta ku dhigaya aananaya caleyhi waqafkan yaa budda waa uu bilaabaya min rayxi ilwaqfi waqafka dheefsiisa bicimaarati cimaarati ilwaqfi waqafka dhisidiisiiya cimaaradiisa ayuu horta ku bilaabaya iyo wa tarmiimihii nuujintiisii iyo adkayntiisii wa islaaxihi wixii ka halaaba hagaajintiisa liibqaa'i caynihi ka la wafay cayntiisii cayntaa inay baaqi noqoto joogto iyo wa tacsiili karadi waaqifihi kan waqfay dantu u waqfay inay gacan gasho wa numuwi khallatihi dheeftiisii inay badato wamaa wixii fadala hara bacda daalika intaa kadib wixii harana yasrifuhu wuxuu ilayaa limasaarifihi meelihii haloo iila la yihi almucayanati ee la cayinay aclaahu korkiisa wahiya iyaduna kada yabqa waqafkii waa joogaya yabqa waa joogaya daalika wixii la waqfay abad alaabidiin weli yaala weligoodu abad alaabidiin weligii yaalihii ayuu joogaya wadaahra daahiriin dabanyaal dhammaantoodna waa joogaya ilaa goorma ilaa an yarisa allaahu inta eebba ka dhaclo alarda dhulka iyo waman-uunka calayha dhulka korkiisa ku sugan wahuwa eebe ayaa khayruulwaaridiin inta wax khayr badan waa inta adduunku ka gadoomayo intaasaa waqafku joogaya sidaasuu leeyahy yabqa waa joogaya daalika waqafka abadalaabidi weligii allihii buu joogaya wadaahara daahiri waktiyaal dhammaantoodna waa joogaya ilaa wakti wuxuu gaarayaa laga gaaro anyarifa allaahu eebbaweyne uu ka dhaclo alarda dhulka iyo waman uunka calayhaa cala alardi dhulka korkiisa ku sugan wahuwa eebbaweyna khayrulwaarisiin inta wax dhacsa allaha uu khayr badan ah wamaalu hada alwaqfi waqafkaan oo kale aayatiinkiisa cinda inqidaaci subuulihi jihadkii lagu waqfay hadday go-aan agteeda wa tacaduri jihaatihi jihooyinkii lagu waqfay hadday cudurtoomaan oo sabab meel asbaabi ah ku timaad xilla yeelaya ila alfuqaraa dadka baahan ayaa markaa loo duwaaya walmasaakiin danlayda liidateen waxooda ku filay baa loo duwaayaa ahma min ummati nabiyina inaga nabigeena ummadiisa muxamadina sayidkii la mahdin badiyey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi maxamed korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo ayatiinkiisana waaka dadkii lagu wafo intay wax ka joogaan iyagaa ka faa'iidaysanaya hadday dabar go-an oo dunida wixii lagu wafay laga waayo garoobyadaa lagu waqfay waxna waa dhintay waxna waa dhoofeen waxna waa la guursaday garoobaaba la waayey fuqarada aqoonta sidoo kale waa tabargaleen waa waaweynaadeen marka jihadii lagu waqfay haddii la waayo ay cudurtoonto qolada aan la waayeynin alfuqaraau almasaakiin dadka muxtaajiinta ee goomoon dadkaasaa la siinaya wama-aalu hada alwaqfi waqafkan oo kale ayaatiinkiisa cinda inqitaaci subulihi waqafkan jidaadkiisa hadday go-aan agteeda wa tacaduri jihatihi jihati lwaqfi waqafka jihooyinkiisa hadduu cudurtoomo ila alfuqaraa fuqaradii xaggoodii u ahaanaya iyo walmasaakiinta laysa min ummati nabiyina maxamedin kamida sala allahu calayhi wasalam washarada alwaaqifu kii waqfay wuxuu shardiyey almadkuuru lasoo xus annadra dhowrid lahu waqafkii la ilaaliyo fii waqfihi waqafkiisii hadaakana walwilaaya maamulid xukumi calayhi waqafkii la xukumiyo linafsihi ayuu u shardiyey oo naadir kale uma samaynin isagii baa yidhi anaa ilaalinaya waqafka tan iyo goorma ilaa waqafkaas qiyaamuu ku sinmaayaa baa la yidhi adiga naflaa tahay muddaad noolaanaysaa waa dhimanaysaa waxaa weeye muddata xayaatihi xayaatilwaaqifi kan waxa waqfay noloshiisa inta ay jirto isagaa ilaalinaya cid kale ugama uusan dhigin wa sharada waa uu shardiyey alwaaqifu kii wax waqfay almadkuuru ee magaciisa la sheegay annadra ilaalin lahu waqafkii la ilaaliyo fii waqfihi waqafkiisa gudihiisii la ilaaliyo hadaa midka kana iyo walwilaayad xukumid calayhi waqafkii la xukumo linafsihi naftiisuu u shardiyey muddata xayaatihi noloshiisa inta ay jirto yastaqilu waa la gaar noqonaya bihaa ilaalintii waxdahu keligii laa yushaarikuhu la wadaagi maayo isaga fiihaa ilaalinta waqafka mushaarikun mid la wadaagsada walaa yunaasicuhu kula doodi maayo fiihaa waqafka munaasicun midoodaa kula doodi maayo waqafkii gacan kuhayntiisii ilaalintiisii maamulintiisii isagaa isu shardiyey wuu la gaar noqonaya cidna la wadaagi mayso qoraalkii baa lagu daraya yastaqilu waa la gaar noqonaya bihaa ilaalintii waxdahu isaga waaqifkee waxu waqfay keligii baa la gaar noqonaya oo laa yushaarikuhu kii wax waqfay la wadaagi maayo fiihaa ilaalintii mushaarikun mid kale oo la wadaaga walaa yunaasicuhu la murmi maayo sow inuu qof kale u dardaarmo uskiya ma heli karo waa leeyahay walahu walilwaaqifi kii wax waqfay naadirkana ahaa wuxuu leeyahay an yuwasiya inuu dardaarmo bihi shaygii oo wayusliduhu uu uskiyo ilaa man qof yashaau uu rabo uma ka gadaan min bacdi wafaatihi wafaati lwaaqifi kii waxa waqfay geeridiisa gadaasheeda liwaladihi ilmihiisa ayuu u dardaarmay fulaana wiilka hebel la yihaa ayuu yihi hadduu iga dambeeyo kaasaa ilaalinaya aw lilarshad kan ugu toosnaan badan hebel ma oran ee wiilashayda ka u fiicnaan badan ee rashiidkaa ayuu yidhi min awlaadihi ilmihiisa ka mida wa duriyatihi farciisa ka mida wa caqibihi tarankiisa ka mida wa min ahli lwaqfi waqaf wahla almadkuuri la sheegay ee fa in inqarabuu hadday ilmihii dhammaadaan can aakhirihim ka u dambeeya hadduu dhinto walam yabqa usan ka harin minhum iyaga axadun qof kaana annadaru dowridii waxay waatay lifulaan hebel qofka la yiraa ma hadday waxaan dhalay dhammaadaanna uga dambaynayo sidaasuu leeyahy walahu walilwaaqifi kan waxa waqfay wuxuu leeyahay an yuwasiya inuu dardaarmo bihi bilwaqfi wixii uu waqfay oo wayusniduhu uu uskiyo ilaa man qof yashaa uu rabo uma ka gadaal min bacdi wafaatihi isagii wax waqfay geeridiisa ka gadaal liwaladihi wiilkiisa ayuu ilaalintii u dardaarmay fulaanin hebel ah wiilkii aw lil arshad kan ugu toosnaan badan min awlaadihi ilmuhu dhalay ka mida wa duriyatihi farciisii ka mida wa xaqibihi tarankiisa ka mida min ahlilwaqfi waqafka ahalkiisana ka mida almadkuuri ee lasoo sheegay ee fa in hadday dhammaadaan can aakhirihim awlaada ka u dambeeya hadduu dhinto oo walam yabqa uusanba dunida ku harin minhum awlaadi axadun qofna kaana anadaru ilaalin waqafkii liilaaliya waxay u aanaysaa lifulaanin hebel buu oranay washarada alwaaqifu kii wax waqfay wuxuu shardiyey almadkuuru la sheegay anlaa yu-ajar inaan ijaar la gelinin waqfuhu waxaanu waqfay hadaa midkaan wuxuu leeyahay dadka masaakiinta ee lagu waqfay unbaa degnaanaya la ijaari maayo hadduu doono saasuu leeyahay washarada alwaaqifu kii waxa waqfay wuxuu shardiyey waaqifkii almadkuuru lasoo sheegay an laa yu-ajara inaan la ijaara gelinin waqfuhu waxaanuu waqfay ee eh, hadaa midkaana walaa shay shay inaan la waqfin liijaarin minhu waqafkii ka mida liakhar muddo ka badan min sanatin hal sanad famaa fawqaha buu leeyihi hadduu ijaarkii ogolaadana muddadii ogoliyuu xadidaya oo wuxuu leey toban sano labaatan sano ijaarkood nin qadimaya haddii la helo yaan la yeelin waxyaha laga warqabo hala ilaaliye saasuu shardiyey walaa inaan la ijaaro gelini minhu waqafkii ka mida liakhar in ka badan min sanatin toban iyo laba bilood iyo famaa fawqaa wixii ka badan haddana wuxuu shardiyey wa anlaa yadkhul inuusan gelinin almu midka wax ijaaray caqdan caqdi calaa caqdi haddii ijaarkii sanadka u ogolaado kolay ku tahay wa inaan cabdi cabdi la korgelinin xataa tanqadiya ilaa ay ka dhammaato muddatu alcaqdi alawal caqdiga hore muddadiisa oo intuu mid laga ijaaray sanad sanadii oon dhammaanin haddana mid kale in laga sii ijaaro iyaan la yeelin ee horta bal midka ijaar laga ijaaray sanadiisa ha u dhammaato ka gadaalna sanada xigta goortay sanadan dhammaato qofkii la raba ha ijaaro sidii la rabana ha loo ijaaro wa anlaa yudkhil waa inuusan gelinin almu'ajir ninka wax ijaaraya caqdan heshiis calaa caqdin heshiis kale korkii waa inuusan dhexgelinin xataa tanqabi ilaa ay ka dhammaato muddati ilcaqdi heshiis muddadiisii alawali horeeyo oo wayacuud uu soo noqdo alma'juur kii la ijaaray ee waqafka ah ilaa yadi naadir qofkii ilaalinayay uu gacantiisa usoo laabto wa amrihi uu amarkiisa usoo noqdo waa inaan caqdi caqdi la gelini xataa tanqadii muddatu alcaqdi alawal ilaahay ka dhammaato wayacudu uu laabto alma'juur kii la ijaaray oo waqafkiia ilaa yadi naadiri kii ilaalinayay gacantiisa uu u soo noqdo iyo wa amrihi xukunkiisa wey akhraja alwaaqifu kii wax waqfay waa bixiyey haada alwaqfa dhulkan ama beertan ama waxaan uu waqfay can milkihi milkigiisii buu ka bixiyey waqatacahu wuu gooyo min maalihi xoolihiisii buu ka gooyey wasayarahu wuxuu intaan ka dhigay sadaqatan deer batatan go-an batlatan la gooyey mu-abadatan la abad yeelay jaariyatan socota fi lwaqfi waqaf gudihii bay ku socota almadkuuri la soo cusay calaa alxukmi guddoon korkiis asharciyi diinta waafaqsana almashruuci la caddeeyey aclaahu warqadda qaarkeedii hore xaalan hadeer iyo waa ma dib dambaba wa tacaduran cudurtoomid iyo wa imkaanan suuragalba wa rafaca waanuu ka kor qaaday canhu waqafkii yadda milkihii lahaanshadiisa gacanteedii buu ka qaaday wa wadaca waa uu dejiyey calayhi waqafka korkii wuxuu ku dejiyey yadda naadirihi naadirilwaqfi waqafka qofka dhowrayay gacantiisii buu ku dejiyey iyo wa wilaayatii xukunkiisii qor-aankii markaa ninkii waqfay waxaan u waqfay dhul iyo beer iyo ceel iyo daar wuxuu yahayba milkigiisii waa ka bixiyey xoolihiisiina waa ka gooyey deeq buuna ka dhigay joogtaa ontib ugu soo noqonin shareecadana waafaqsan haddiyo dibdambaba akhraja waa bixiyey alwaaqifu kii wax waqfay haada alwaqfa waqafkan oo kale can mulkihi lahaanshadiisii buu ka bixiyey oo waqafkii buu gooyey min maalihi xoolihiisii buu ka gooyey wasayarahu kastaan u waqfay wuxuu ka ahaysiiyey sadaqatan daad batatan go-an batlatan waa lagu adkeeyey kawoon dib loogu noqon karin mu-abadatan la abad yeelayo jaariyatan dareerta filwaqfi waqaf gudihii bay ku dareerta almadkuur ee lasoo cusay cala alxukmi xukun korkii asharciyi diinta waafaqsana almashruuci la sharcee la cadeeyey aclaahu warqada korkeeda lagu sharxay xaalan hadda aan joogniyo waa ma-aalan dibdambaba wa tacaduran cudurtoobidiyo wa imkaanan suuragalba wa rafaca waanuu ka kor yeelay canuu xaggiisa yadda mulkihii gacantiisa milkigiisa gacantiisii buu ka qaaday wa wadaca waana dejiyey calayhi korkiisa yadda naadirihi kii ilaalinayey gacantiisuu ku kor dejiyey iyo wa wilaayatihi xukunkiisii wey waqad tama waa dhammaystirmay hada alwaqfu waqafkan waa taamno waqafkan oo kana walazima waanuu laazimay wanafada waanuu fulay xukmuhu xukunkiisii waa fulay waa ubarima waa la sugay wasaara wuxuu noqday min awqaafi lmuslimiin muslimiinta waqafyaalkoodii buu ka mid noqday laa yaxilu xalaal maaha liaxadin qof an yanquma inuu buriyo hada alwaqfa waqafkan oo kale aw yugayirahu inuu dooriyo aw yufsidahu inuu kharibo aw yucadilahu inuu meermeeriyo biamrin camaruu ku meermeeriyo walaa bifatuman jawaab sababteed walaa mashhuuratin caqli wadaag walaa xiilatin dhagar wa huwa waaqifkii dhulkan waqfay yastacdillah eebbuu ka kaalma jelinaya case eebbakaadka addoommada wajalla weynaaye calaa man qofkuu eebba uga kaalma jelinaya korkiisa qasada waqfahu waqafkiisa ula qasday hadaa midkaana biifsaadin kharibin aw ictidaain xadgudbid wayuxaakimuhu wuxuu kula xuguntamayaa ladayhi eebba weyne agti wayukhasimuhu wuxuu kula murmi doonaa bayna yadayhi eebba weyne hortii yowma faqrihi ayaantuu ciroobo wafaaqatihi uu dhib qabo wadilatihi uu saxariiro wamaskanatihi uu miskiin noqdo waa goorma maalinta yowma maalin buu la dacwoon doonaa uusan laa yanfacu waxtari doonin awaalimiin kuwii gardarsaday macdiratuhum cudur daarashadooda awalaahum ay leeyihiin allacnatu dheeraan naxariiseeba laga dheeraado walahum ay leeyihiin suu-u daar daar qaabdaran oo naar maalintaasuu la sugayaa qofka qofkan waqafkiisa ka farageliyo calaa man qasada waqfahu waxaan u waqfay qofkii ula qasda haadaakana biifsaadin kharibid aw ictidaain xadgudbid wayuxaakimuhu wuxuu kula xuguntami doonaa ladayhi eebba weyne agti wayukhasimuhu wuxuu kula doodi doonaa beyna yadayhi eebba weyne horti yowma fakrihi cayrnimadiisa maalinteeda iyo wafaaqatihi dhibaatadiisa maalinteeda iyo wadilatii rifaadkiisa maalinteeda iyo wamaskanatii maalintuu miskiin wabaa jilco yowma alqiyaama yowma maalin buu la doodi doonaa uusan laa yanfacu waxtari dooni aldaalimiin kuwa gardarsaday macdiratuhum cudur daarashadooda oo walaahum ay leeyihiin allacnatu dheeraan laga dheeraado naxariista eebba walaahum ay leeyihiin suu-u waqabila alwaaqifu kii wax waqfay wuxuu ogolaaday almushaaru ilayhi la tilmaamay maa buu ogolaaday lahu u sugnaaday qubuuluhu aqbalitaankiisoo min daalika arrinkaas ka mida qubuulan ogolaasho sharciyan diinta waafaqsan wa ashhada waanuu marageliyey calaa nafsihi naftiisii korkeeda alkariimati wanaagsaneyd bidaalika waqafkaas ayuu markhaati geliyey wahuwa waqifkii goortum waxaan sameeyeyna bixaali sixa caafimaad xaaladeed buu ku sugan yahay iyo wasalaama nabadgelyo iyo watawaa-iya raallinimo iyo walikhtiyaar doorasho iyo wajawaasi amrihi amarkiisoo fulaya oo ciladii kuma jirto ikraah iyo waali iyo isku dardarsanaan iyo saqiirnimo ma jirto sharcan diin ahaan sidaasaa loo qoraya waqafkii kolkaa kor noqoshi iyo fargelin iyo laabasho male wa qabila alwaaqifu kii wax waqfay waa uu aqbalay almushaaru la tilmaamay ilayhi isaga ma ayuu aqbalay lahu isaga uu leeyahay qubuuluhu aqbalitaankiisu min daalika arrinkaa ka mida qubuulan yeeli sharciyan diinta waafaqsan waashhada waanuu marageliyey calaa nafsihi naftiisii korkeeda alkariimati ee wanaagsanayd bidaalika sidaasuu ku markhaati geliyey wahuwa isagoo ka wax waqfay bixaali sixa caafimaad xaaladii uu ku sugan yahay iyo wasalaama nabadgelyo iyo watawaaciyati raallinimo walikhtiyaari doorasho wa jawaasi amrihi amarkiisii oo banaano sharcan diinahaan ku banaan xurira daalika warkan waxaa la qoray bitaariikhi kada kolkaasaa sanadkii iyo maalintii iyo bishii iyo saacaddii la sheegaya xurira waa la qoray warkadaalika warkaa isagaa bitaariikhi kada baa la qoray halkaa maadadii sideedaad baan kaga faraxalanay maadadii sagaalaad baa bilaabatay maadadan sagaalaad saddex shay bay ku saabsan tahay iba wax la yiraa daaq bixiyo iyo umra waxa laysnolol siiyo ruqba waxa laysraqabo siiyo cumra iyo ruqba way isku wax intaa nooshahay lagula kortay ruqba wey wax intaa nooshahay lagu siiyey cumraa wey kolka hibadii iyo cimrisiintii iyo raqaba sugidii saddexdaas mawduuc ayay maadada sagaalaad ku saabsan tahay almaadatu maadadii ataasicatu ee sagaalaad filhibati deeqdii gudaheedii bay umaado tahay iyo wal umri cumra nololsiintii iyo warruqba isla korashadii kow alhiba hibadaa u horeysa tacriifuhaa hibaa la tilmaamaya alhibatu hiba waxaa la yihaa iyo tabarucu rashiid qof toosan deeqdii baa la yihaa ubima shay tabaruco yamliku uu isagu leey la baneeyey tilmaantii wey misaalkiina ka an muslimun qof muslima inuu hibeeyo wey liaakhara qof kale oo muslima ayuu daaran aqal u hibeeyey aw xiyaaban dhar buu u hibeeyey aw طacaaman cuntuu u hibeeyey aw yucdiyahu muslim baa muslim kala siiyey daraahima lacag fidaa wadanaaniila mid dahaba ayuu siiyey kolka mithaalkeediina waa ka taxriiftii hibadana waa ka taxriifuhaa alhibatu hiyo hiba waxaa la yihaa tabarucu rashiid qof toosan oo fataal maalhallaysa ahayn bixintiisa uu bimaa wax un bixiyo yamliku isaga uu hantoos leeyahay min maalin xoolaa aw mataacin qalab a ah, mubaaxin la baneeyeen xaaraam ahayn kaan yahiba waaba inuu siiyo muslimun qof muslima liaakhara qof kaloo muslima daaran aqal inuu siiyo aw siyaaban dhar inuu siiyo aw طacaaman cunto inuu siiyo aw yucdiyahu in muslim muslim siiyo daraahima shilimo qalin oo fidaa wadanaaniira shilimo dahaba inuu siiyo xukmuhaa markaa hibadaa diintu maxay ka qabta alhibatu hibadii kalhadiya iyadoo hadyadii lamida labaduba mustaxabataani laba la jeclaystay weeyo waajib hadday ahayn waxay noqonayaan mustaxab labada xukmuhaa alhibatu hibadii kalhadiya iyadoo hadyadii lamida labadaasi mustaxabataani laba la jeclaystay wey sababkuna id huma hadyadiiya hibadiiba min alkhayr wanaag bay ka mid yihiin khayrkii almuragabi laysjeclaysiiyey fii ficlihi samayntiisa wey labadoodaba khayrkii samayntiisii laysjeclaysiiyey la mid yihiin id huma labaduba min alkhayr ayay ka mid yihiin almuragabi laysjeclaysiiyey fii ficlihi khayrka falidiisii wey waalmusaabaqa oratamid ilayhi khayrkii loo oratamo laysfaray ayay ka mid yihiin biqowlihi eebbaweyne hadalkii laysku faray tacaalaa korahay uu eebba yiri lan tanaalu gaari kari maysaan albira samafal xataa tunfiquu ilaa aada ka dhiibtaan mimaa kii aada tuxibuuna jeceshiin wa hadalkii ayaa inay mustaxab tahay u daliila tacaalaa korhaye waaba yidhi watacaawanuu isgargaara oo isgacan siiya cala albiri samafal korkii waajibka gudashadiisa gacan iyo gargaar isku siiya iyo wataqwa alla ka cabsi marxiyaadka ka fogaashadiisii wa qawli eebba weyne hadalkii yaa lagu mustaxab looga dhigay subxaana eebba eblaa uu yihi waataa siiyey almaala xoolo calaa xubbihi isagoo jecel iyo lala qabo ayuu wuxuu siiyey dawil qurba qaraabo kuwu saaxiibuu siiyey wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa lagu jeclaystay sala allahu calayhi wasalama uu rasuulka yihi tahaadu wax isu hadiyeeye taxaabu way isjeclaanaysaan watasaafacu iskacangeliya haddaad xumihii baa tegaya camal xagine tahaaduu isu hadiyaya taxaabu waisjeclaanaysaan watasaafaxuu iskacangeliya yadhab waxaa tegaya alkhilu urxumadii camal xagine wa qowlihi qowlirasuul rasuulka qowlkiisii sala allahu calayhi wasalama uu yihi alcaa-idu qofka noqda fii hibatihi wuxuu bixiyey gudaheeda ku noqda qof noqduu la mid yahay fii qayihi mantagiisii ku noqday wa qowli caaisha caaisha hadalkeediina mustaxab buu ku yahay radiya allaahu ilaa raalli an noqdo anhaa caaisha xaggeeda ay tidhi kaana nabiy nabiga wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama yaqbalu alhadiya hadiyada mid aqbala wayusiib waanuu abaalgudi jiray alayha hadiyadii kolkii wax hadiyaha loo keeno yuu qofka hadyada u keenay wuxuu keenay wax ka qiimi badan uba siin jiray umuna caaisha warinaysa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama wuxuu nabiga ahaa yaqbalu lhadiya hadyada mid aqbala owa yusribu abaalguda calayhaa hadyadii wa qowli hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi man qofka uu saraahu farax gelinayo an yubsata in loo fidiyo lahu isaga fii risqihi cuntaduu cunayo wa an yunsaa in loo gadaal mariyo lahu isaga fii atharihi raadkiisa oo cimriga loo dheereeyo falyasil raaximahu qaraabadiisa xariiriyo risqi waasaca haddaad doonayso ama cimri dheer haddaad doonayso xiriiri qaraabada markaasaa risqigaaguna badanaya cimrigaaguna dheeraanaya man sarahu qofkay farax gelinayso an yubsata in loo fidiyo lahu isaga fii risqihi xoolihiisa wa an yunsaa in loo gadaal mariyo lahu isaga fii atharihi raadkiisa falyasib ha xariiriyo raximahu karabisa saddex shuruudaha hibadii shardiyaal bay leedahay shuruudulhiba hibadii shardiyaalkeeda hiya shuruudii waxaa ijaabka waa warka jeedintiisa waa inaad tiraadid wahabtuka hada alkitaab hebelow kitaabkaanaan ku siiyey taas ijaab baa la yihaa kaad kitaabka siisayna waa inuu yihaa qabiltu kitaabkii waa aqbalay ama inuu gato gacanta ku dhigow afka hadduusan qabiltu ka oran adduunkana wixii uusan ka qaadanin ninkii hibeeyaa iskale ilaa uu ka guddoomo kolka alijaabu waa war bilaabin oo waa midka wax bixinaya hadalkiisa wa huwa ijaab waxaa la yihaa ijaabatu lwaahibi kan wahibeeyey hadalkiisii man uu hibeeyey sa'alahu shayan wax weydiiyey iyo waicdaa'uhu isaga siintiisii iyaahu kii wax warsaday oo biridaa nafsi naf raallinimadeed ku siiyey baa ijaab la yihaa kan waxibeeyey raalli inuu yahay wixiina sidaa ku dhiibo yaa la rabaa alijaabu waxaa wey wahuwa iijaabu waxaa wey ijaabatu lwaahibi ka waxibeeyey dhiibidiisii wey man uu wax u dhiibo sa'alahu isaga tuugay uu shay-aan u dhiibo wacidaawuhu siintiisii wey iyaahu kan tuugee wax wasaday u la siiyeyna guddoomay waa inuu yiraa wahuwa qabuul waxaa weeye an yaqbala inuu ogolaado almawhuubu lahu kii loo hibeeyey alhibata deeqda bian yaquula waaba inuu yihaa qabiltu aqbalay maa wahabtani waxaad isiisay aw yatanawalha hibadiibuu ballaacay biyadihi gacantiisa liyaakhudaha inuu qaato qabuulkana waa la rabaa kolkaa waa sidii baaci oo kaleo ijaab iyo qabuul ayaa la rabaa wa ilaa ahaan mayso haddaan labadaa la keenin laba'a alqubuulu aqbalid wey wahuwa an yaqbala waa inuu aqbalo almawhuubu lahu kii loo hibeeyey alhibata hibadii waa inuu aqbalo an yaquula waa inuu yiraa qabiltu aqbalay maa wixii aad wahabtani ii hibaysay aw yatanaawaluha hibadii waa inuu qaado biyadihi gacantiisa ku qaado liyaakudaha inuu qaato id low ana musliman haddii uu qof muslima actaa bixiya cadiyatan deeq aw haba hadduu hibeeyo hibatan deeq liaxadin qof oo walam yaqbidhaa kii loo hibeeyey uusan guddoomin xataa maata alwaahibu ilaa kii hibeeyey uu dhintuusan aqbalin fa inahaa hibadii tasbaxu waxay ahaan min xuquuqi ilwarasa kii wax hibeeyey kuwii dhexlaayey unbay xoole u noqon laa xaqa jid lilmawhuubi lahu kii loo hibeeye uma sugnayn fiihaa hibadii maxaa jira lifuqdaani shardiha ilaa shardigeedii baa la waayey wahuwa shardigana alqubuul aqbalidu ahaa id low qabilahaa hadduu hibada aqbali lahaa la qabalahaa waa guddoomi lahaa biayi nawcin nool la arko afka ama adinkaa buu ku aqbali lahaa min anwaaci ilqabdi guddoomidda noocyaalkeedii ka kolkaa saasaa qubuulkana uu shardi u yahay id low ana musliman haddii qof muslima uu acdaa siiyo cadiyatan deeq buu qof muslima siiyey aw wahaba mid muslimaa hibeeyey hibatan deeq liaxadin qof kale uu hibeeyey walam yakbidha kii loo hibeeyey ma uusan guddoomin xataa maata alwaahibu ilaa uu ka dhinto kii bixiyey fa inahaa hibadii tasbax waxay ahaani min xuquuqi ilwarasa kuwa dhaxlaya xaqoodii bay ka mid noqon laa xaqa jid lilmawhuubi lahu kii loo hibeeyey uma sugnaanin fiiha hibadii lifuqdaani shardiha shardigeedii baa la waayey wahuwa alqubuulu aqbalitaan buu ahaa id low qabilahaa hadduu aqbaloos rabo la qabadaha ma guddoomi lahaa biayi nawcin noockii kuu ku guddoomi lahaa min awaa'i ilqabdi guddoonka noocyaalkiisii kamida afar waa axkaamuhaa axkaamulhiba hibada xukumyaalkeeda axkaamulhibatiya kan waxaa wey in kaanat ilcatiya hadday deeqda ahaatay liaxadil awlaad ilmaha midkood istuxiba waa la ammaanay icdaa baaqi lawlaad awlaadda intooda hartay siintooda midlaha hibadii mid lamida la siiyo ayaa la ammaanay daliilkuna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi itaqullah eebba weyna ka baqa wacdiluu u garsoora fii awlaadikum ilmihiinow marka hadduu mid kamida hibo siiyo waa inuu kuwa kalena siiyo bashiir ibni sacad iyo nucmaan ibni bashiir ka dhacay waataynu sheekhdaan la hibeeyey hadday ahaato liaxadi lawlaad ilmaha midkood haddii la siiyey mustuxiba waxaa la jeclaysay daabaaqil awlaad awlaadda inta ka hartay siintooda milahaa midal acdiya sheekhdaan mid lamida la siiya daliilkiina liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi itaqullah eebba weyne ka baqa wacdiluu garsoora fii awlaadikum ilmihiina dhexdooda laba yaxrumu arujuucu noqosho xaaraamu fi lhibati lagu noqdo oo markaad hibaysay kadib aniga waa ka noqday waxaygiina kama maarmo waa qaadanaya lagaa yeeli maayo ma banaana yaxrumu arujuuc noqosho xaaraama fi lhibati hibadii lagu noqdo daliilkuna waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama oo nabiga yidhi alcaa-idu qofka noqda fii hibatihi deeqdiisa gudaheeda ku noqda kalcaa-idi ka noqduu la mid yahay fii qayihi mantagiisa ku noqday ilaa an takuuna goorma mar unbaa la noqon karaa waa marka hibada qofka bixiyey uu waalid yahay ka la siiyeyna uu walad yahay laba isdhashay oo ka noqonaya ee wax bixiyey maxaa jira waxaa soo aroortay anta wamaaluka liabiika wey adigaan la dhalay iyo waxaad hanti dhaqday labadaba adooga islalow xukun nabiga calayhi salaatu wasalaam u xukumay wiil iyo aabihii ku dooday oo wiilku uu adaga uga sheegtay inuu dayacay qof ku furay markaasaa wiilkii odaga uu dayacay intuu wiilku yaraa wuxuu u baahnaa magacbixin iyo tarbiye iyo korin iyo tacliim iyo midna odaga uma yeelan bal waa u dhaafay odaga intaa sidii wax la olaytamoo kale wiilka iyo hooyadiibuu isla nacbaa iska waxbuu dhaqday wiil odagoo soconayayi war waxadaysataa wax ka rabaa buu yihi oo maxaad u rabtaa ood ku doonaysa aabbaha baan ahay buuli anigiina aabbaha tahay maxaan ka ogaayay weligay wax aabba layaa ma arag inaad aabbahay tahay iyo inaadan ahayn maxaan ku kala garanayaa war iska daa warkaaso wax ku yimaado anaa ku dhalay yihaa oon aniga xin ma arkin ma arkin anigaa ninkii ku dhalay inaan ku dhalana wax kaaga raba markaasuu yihi may kaa yeeli maayo markaasaa dacwadii nabiga loo odagii yaa rasuulilahi wiilka anigaa dhalay xoolaan yuu haystaa xoolihii baan ka rabaa inuu xidhay wiilkii baa ka jawaabta cadalay inuu i dhalay kama warramuy niman abanimo u bartay oo i dhaqaaleeyey oo ii magac bixiyey midna ma ahay hadduusan yahay nin la sheegaayey magaxunbuuba ii bixiyey oo waa ila odlaytamo adaadin baan ka tirsanayo waxaa lagu yihi waxaas jawaab jawaabtaadu waxaa weye waa idhalay iyo ima dhaliyo wixii koo dhan meel iska dhig ma ku dhalay mase kuma dhalin aa ku adkaatay wiilkii inuu yihaa ima dhalin inuu dha waa surugdaa wey kol haddaa dhalmadii ogoshahay anta wa maaluka liabika xoolaaba lagu wada xoolaha iyo naftaadaba odagaana isla xoola iyo adigoo laysku daray odagaa islale anta wa maaluka liabika marka hibo waxaa laga reeboo noqon kara aabba ilmihiisii wuxuu siiye waa ka qaadan karaa mar labaad tiibuu shiika noo sheego wuxuu yihi ilaa an takuuna inay haata maahaane alhibatu hibadu inay min waalidin waalid oo aabbaha inay hibadu ka ahaatayo u liwaladihi ilmihiisii uu siiyey oo hadday sidaa tahay fa ina lahu waalid wuxuu leeyahay alrujuuca noqoshuu leeyahay fiiha hibadii uu ku noqdo waxaa jira idilwaladu ilmaha la dhalay iyo wamaaluhu xoolihiisoo laysku daray liwaalidihi adoogaa iskale waliqowli rasuulna waa u deli sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa yaxilu ma banaana lirajuli nin uma banaana an yucdiya inuu muslim siiyo alcadiyata deeb oo fa yarjicu uu ku noqdo fiihaa cadiyadii ila alwaalid mid wax dhalay maahaane oo fiimaa maal ku noqda fiimaa waxbuu ku noqday yucdi uu siiyey liwaladihi ilmihiisa uu siiyey qof kaloo wax bixiyey wuxuu bixiyey inuu ku noqdaa ma banaana laa yaxilu lirajul nin uma banaana walaa naagtoona an yucdiya alcadiya deeqi dad inuu siiyo oo fa uu noqdo fiihaa deeqdi ila alwaalid aabba ma ahaane fiimaa uu ku noqdo yucdi uu siiyey liwaladihi ilmihiisa saddex tukrahu waxaa la qoonsaday hibatu thawaab waa la qoonsaday hibadaa laba u qaybsatay hiba bilaa hawaab wa hiba maca hawaab hiba bilaa hawaab qofkaan qofkaan wixii waa siiyey wuxuu ka doonayo iska sugaayo ku daba joogana male hiba bilaa hawaabow waa fiicanta hiba maca hawaaba waxa weeye qofkaan maanta qofkii waxbuu siiyey laakiin wuxuu rabaa kolkuu gurigii tago inuu raadkiisa soo qaadoo yihaa waa neefku soo siiyey adiga jawaab ati soomaali u badanta waxay ku mahmaahaan inay yihaahdaan waxaan laysi siinayo waa hoo oo ii hay macnaha ima diidi kartid salaan khamiiskii ku siiye soomaha ana maanta maxaa wisiisay haweenkuna saansaan ku gud soor soor ku gud saxan saxan ku gud maxaasa yihah marka waa hibo maca hawaaba oo qofkii bixiyey waa faalku doonaya waxaas wax fiican maa waa tana saddex tukrahu waxaa la kahday alhibatu tukrahu waxaa la kahday hibatu hawaab abaanlaqida hibadeedii wa wahiya hibatu hawaab waxaa la yihaa an yahdiya almuslimu inuu qof muslima hadiyayo liaakhara mid kaloo muslima hadiyatan daab muxuuna uu siinaa liyukaafiyahu inuu kaasna u abaalgudo canhaa uu hadiyadii uga abaalgudo biaksara weliba in ka badan minhaa intuu bixiyey daliilkiina waa kan liqowlihi tacaala eebbaweyne hadalkiisibaa u daliila wamaa aataytum waxaad bixisaanoo min riban siyaado dalaba oo liyarbuu inuu bato fii amwaali innaas dadka xoolihiisa ku bato falaa yarbuu badan maayo cinda allaahi eebbaweyne waxaan haddaad bixisay waxaan wax ka badan ba haddaad raadinaysay waxaasi sawaab weyn ka heli maysid wamaa aataytum waxaad dad siisaano min riban siyaado dalaba liyarbuwa litarbuwa ad moodaa liyarbuwa inuu bato fii amwaali innaas dadka xoolihiisa inuu ku bato falaa yarbu ma badan doono cinda allah eebba weyna agtii laakiin wamaa aataytum waxaad dad siisaano min zakaatin dee hufana aturidiina doonaysaan wajha allah eebba weyne foolki fa ulaaika kuwasaa wax u bixiyey hum iyaga ayaa almudcifuun kuwa ajir laablaabtay ah walmuhdaa ilayhi haddii hibadu sawaab ku xiran yahay oo kitaabkan qaado waxaadna og tahay inuu berri isna intuu kaa daba yimaado kuoran doona farhaysi war ilayhi kii waxaa loo hadiyeeyey bilkhiyaab doorashuu leeyahay fii qubuuliha inuu hadiyadii aqbalo iyo wa rafdiha ah, inuu kuma jira yira waidaa qabilahaa marse hadduu aqbalo uuna ogaa hadhow iska bixi neefka ninkaan maantana kitaabuu ku siiye berina neef aruu raba ilmuhu u dubtay waidaa qabilahaa hadduu aqbalo wajaba waxaa waajiba caleyka aqbalay korkii mukaafaata almuhdi kii neefka kitaabka abaalmarintiisii abaalmariyo ayaa waajiba yusaawihaa la eg awaqsashada badan daliilkii waa kana biqowli caaisha umuna caaisha hadalkeedii baa u daliila radia allaahu eebaweynaha raalli noqdo anaa umuna caaisha xaggeeda waxay tihi kaana nabiy subanuu wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama yaqbalu lhadiya hadyada waa aqbali jiray wayusib waanuu ka abaalgudi jiray caleyha hadyada waliqowli hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi man sanaca qofka sameeya ilaykum idinka muslimiinta ah macruufan wanaag idiin sameeya fakaafiuhu u abaalgudow man sanaca qofka sameeya ilaykum idinka macruufan wanaag fakaafiuhu u abaalguda iyo wa qowli hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi man shurica qofka loo sameeyo ilayhi isaga macruufun wanaag loo sameeyo oo faqaala ka gadaal yiraa lifaacilihi faacili lmacruuf wanaagga kii u sameeyey u yiraa jasaaka allaahu eebbaha ku abaalmariyo khayran wanaag faqad ablaq wuu ku xeeldheeraaday isana ammaantii wey oo waxa uu qofkaan bixiyey jasaaka allahu waa ka fiican maxaa jira macnaheedaa weyn macnaheeda waxaa weye adiga waxaad tari kartay yaad isiisay aniga waxaad isiisay kaagama abaalgudi kare ilaaha deeqdiisu badan tahay baan kugu wareejiyey isagaa ku abaalmariyow man sunica qofka loo sameeya ilayhi isaga macruufun wanaag wafaqa alayhina bifaa'ilihi faa'ili lmacruuf wanaagga kii u sameeyey ku yiraa jazaaka allaahu ilaaha kuu abaalmariyo khayra wanaag hakugu abaalmariyo faqad ablag waa ku xeeldheeraaday bisanaa ammaantii uu ku xeeldheeraaday wallaahu aclam